waa mfrad iyo hayru mfrad qabarku ah, labo u qaybsamaa labadii maxay kale yihiin mfrad iyo hayru mfrad mid mfradah iyo midaan mfrad ahayn laakiin indhaha kala qaad qalbigana fur baabu macrifati calaamaati اcraab mfrad maku soo barashay halkan kaas looma jeedo mfrad kalea loo jeeda qaacidadu waxay tahay likulli maqaamin maqaal meel kastoo la jooga hadal u gaarahay leeda meel kastoo la joogo hadal u gaarahay leeda likulli maqaamin maqaalun meel kastaaba hadalay ah, leeda baabu macrifati calaamaati اlcraabi markaan joognay mfrad waxaa la dhihi jiray maa laysa musanan walaa majmuucan walaa mulxaqan walaa min alasmaa اhamsa soo maahan halkan waxaa la yidhaha maa laysa jumlatan walaa shabiihan biاljumlati mufrad halkan maxaa la yidhaha maa laysa jumlatan walaa shabiihan biاljumlati saasaa la yidhaha baabu la iyo baabulmunaada markaan tagnana wax kalaa la dhihi doona mufradka maa laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf aa la dhihi doona insha allah maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf aa la dhihi doona marka baab mubtadai wاlkhabr marka la joogo baab اkhabr baab اlkhabr marka la joogo mfrad waxaa la yidhaah maa laysa jumlatan walaa shabiihan biاljumlati waa waxaan jumlo ahayn wax jumlo shabahayna aan ahayn warkaas marka hadalaa kasii dhalana marka hadalka qaacidadaasa hadal ka dhalana ayada in la sharxo waa hadalka ka dhalana jumlo maxaa la yidhaah shibul jumlana maxaa la yidhaah jumlo waxaa la yidhaahdaa ficil iyo faacil la isku daray waa juml ficil iyo naa'ib faacil la isku daray waa juml mubtade iyo khabar la isku daray waa juml iriy jumlo maxaa la yidhahdaa jumlo waxaa la yidhahdaa ficil iyo faacil la isku daray jumla la isku yidhahda ficil iyo naa'ib faacil la isku darayna jumla la isku yidhaahdaa mubtadaha iyo kabarka hadii la isku darana jumla la yidhaahdaa maxaa la yidhaahdaa shibhu اjumla waa daraf iyo jaarmajruur daraf iyo jaarmajruur maxaa la yidhaahdaa shibhu اljumla shibhuljumla waxaa la yidhaahdaa daraf iyo jaarmajruur jaarmajruur waa taqaanaaho waa jeer waa xarabka hoos dhigay majruurna waa isimka la hoos dhigay jaarmajruur hore kusoo bara ee waan lagugu sheegin magacaas jaarmajruur macnaheed waa jeer waa xarabka hoos dhiga majruurna waa isimka la hoos dhigay marka jaarmajhuur macnaheedu waxa weeyaan waa xaraf wax hoos dhiga min ilaa can calaa fii ruba walba horab soo mara soo mara xaraf wax hoos dhiga iyo isimkii uu hoos dhigay wey jaarmajhuur ma la fahmi jaarmajhuur waa xaraf wax hoos dhigay isimkii uu hoos dhigay darafaa soo haray waa makaankii uu ficilku ku dhex dhacay amase waqtigii ficil ku dhex dhacay ficil kasta markuu dhacaa ama makaanuu ku dhex dhacaa ama wktina waa kudhe horta ficil kasta ku dha makan waa inu kudhex dhaco wktina waa dhaca soo maaha marka daraf waa jaarmjruur iyo darf darafka laba darfu makaan darfu zamaan darfu makaan waxaa loola jeedaa makaanka ficilku ku dhex dhacay darfu zamaanna waktiga ficilku ku dhex dhacay waxaan leenaha marka khabarku laba u qaybsamaa waa mfrad iyo kayru mufrad mufrad maanta meeshaan maxaa loola jeedaa maa laysa muanan wax afwan maxaa halkaan mufrad loola jeedaa maa laysa jumlatan walaa shabiihan biljumlati sidaasaa la yidhahda waa waxaan jumlana ahayn shibul jumlana aan ahayn intaasaa mufrad la yidhahda hayru mufrad marka waa maxay hayru mufrad mufrad waxaan ahayn waa jumlo iyo shibuljumlo abarka aan mfradka ahaynu waa abarka jumlo noqda ama sibul jumlo noqda jumlana maxay tahay ficil iyo faacil waa juml ficil iyo naal faacil waa jumlu mubtade iyo abar waa jumlu shibul jumlana waa maxeen daraf iyo jaarmajruur jaarmajruur waa xaraf wax hoos dhiga iyo ism la hoos dhiga darafna lab u qaybsamaa darfu makaan darfu zamaan darfu makaan waa makaankii ficilku dhex dhacay darfu zamaan waa waqtigii ficilku ku dhex dhacay intaas bal ila fahm wاlkhabaru khabarkii qismaani duu qismayni laba qaybood mid u saaxiibo weeye mufradun mufrad iyo wagayru mufradin mufrad mid aan ahayno mufrad ayrkiis labadaas weeye kabar falmufradu khabarkii mufradka ahaa naxwu qawlika hadalkaaga oo kale weeye زaydu zayd qaa'imu mid taagan weeye aad ku qawsho wazaydaani labadii zayd qaa'imaani laba taagan weeye wazayduna zayd yaalkii badnaa qaa'imuuna kuwa taagan weeye waa kaasaa khabar oo mufrida hadda fiiriya zaydun waa mubtade khabarkii qaa'imun waa baabu macrifati calaamaati اlexdaar markaan joogno qaa'imun mufrad waa aha mufrad waa aha soo maaha si aad u fahamto oodan kii ugu qaadanu haddana kuugu daro laba miisaan wزaydani labadii zayd qaaimaani laba taagan weeye qaaimaani hadda waa qabar oo mfrida marka baabkaan la joogo qaaimaani markii la joogay baabu macrifati calaamaati اaxraab muxuu ahaa muanu ahaa hadda halkana dili joogo waa mfradaa laleeya marka qabar laga hadla sababtoo ah jumlana maaha shuhul jumlana maaha juml maaha qaaimaani ficliya faacil miya maaha ficliya naab faacil miya maaha mubtadiya qabar miya maaha wax all wixii aan intaas ahayn waxaa la dhahayey waa mufrad marka qaacimaani waxaan leenahay maanta waa mufrad marka qabar la joogo wazayduuna zaydyaalkii badnaa qaa'imuuna kuwa taagan weeye hadda azayduuna waa mubtada waa jamcu kusaale qaa'imuuna waa khabarulmubtadi qaa'imuuna waxaan leenahay qabarkaas waa qabar mufrada marka baabkaan la joogo marka baabkaan la joogo mufradaan leenahay qabar mufradaan leenahay maxaa yeelay jumlana maahan shiibuljumlana ma ma aha khalaas hadduusa labadaas mid ahayn waxaan leenahay waa khabar oo mufrad ahaan leenahay intaas waa lafahmaan malayna exraabteeda adiga waa laga raba lakin hadda maanta exraabma maxaa yeelay shalaa laguu soo exraab haddaa laga baxay marka zaydun qaa'ima exraabteeda lagaa raba wazaydaani qaa'imaani exraabteeda waa lagaa rabaa wazayduna qaa'imuuna exraabteeda waa lagaa rabaa maxaa waa kuwii hore la soo mar maaha wax kugu cusub wa kayru lmufradi mufrad kayrkiis arbacatu ashyaaa shayyaalo afara weeye afar shay ayaa la yidhahdaa hayru mufrad afar shay khabarku hadduu noqdo hayru mufradaa la yidhahdaa wa hayruulmufradi mufrad kayrkiis arbacatu ashyaaa shayyaalo afara weeye aljaaru iyo walmajhuuru weeye waa koo wadarfu darafkii weeye labo waalficlu ficil weeye maca faacili faacilkiisa la jirkiisa xaal u ahaaday ficliga aacil duri icliga ma aacilna waa lami waa lami saddex walmubtado mubtado wey maca khabari xaal uu ahaaday khabar oo hayru mufrada waa afar waa afar iri wa hayrulmufradi mufrad kayrkiis arbacatu ashyaa shayalo afar weeye aljaaru xaraf wax hoos dhiga weeye iyo walmajruuru kii la hoos dhigay ko khabarka hadduu noqdo jaarumajruur waxaa leedahay waa khabar hayru mufrada waa ko waa darfu darf wey haddii kabarkii darf noqdo ayadana waxaa leedaha waa kabar hayru mufrida waa labo walficlu ficil weeye maca faacili faacilkiisa rajulkiisa xaalu ahaaday waxaa kabar noqday ficil iyo faacilkiisoo laysku daray ficil iyo faacilkiisoo laysku daray labadoodaa kabar noqday mar hadday labadoodu kabar noqdaan waxaa leedaha waa kabar hayru mufrida saddex wlmubtad mubtad weeye maca khabari khabarkiisa la jirkiisa xaalu haday mubtad khabarkiisi la jiro jumladaasa khabar noqotay waxaad leedahay khabarkaasu waa khabar hayru mufrada afartaas wey hayru mufrad waa jaar majhuur daraf ficil maca faacili mubtada maca khabari afartaas waxaa la idhahdaa waa khabar hayru mufrada miaal misaalada wax kugu caddaanayaan wadalika mihaalkii naxwu qowlika waa hadalkaagoo kale zaydun zayd kaa'inun fi daari daarta dhexdeedu ku sugnaaday zaydun zayd kaa'inun fi daari daarta dhexdeeduu ku sugnaaday zaydun zayd kaa'inun fi daari daarta dhexdeeda uu ku sugnaaday ama zaydun zayd fii daari daarta dhexdeeduu ahaaday labadaasaad dhihi karta labadaba waad dhihi karta waa isku mid laba macnayna kale yihiin waa ku sugnaaday iyo waa ahaad zaydun zayd fi daari daarta dhexdeeduu ahaaday zaydun zayd fi daari daarta dhexdeeduu ku sugnaaday labadooda carabi waa kala duwan zaydun fi daari waxay la mid tahay zaydun kaa'inun fi daari inaad tidhi daata dhexdeedu ahaaday w markaas زaydu zayd i daari daarta dheeedu ku sugnaadana زaydu zayd istaqara fi daari saasuu noqona markaas halkaas waxaan haynaa mubtade khabarkiisu jaarmajhuuriya aan iraabna marka kan hore nooma soo marin زaydu mubtadaun marfuuq biاlاbtidaaءi wa calaamaةu rafci damة ظaahiraة fi akhirihi fi daari في xarfu jari adaari ismu majruuru bifi jaan majruur maba nan soo marin axyaartiisa maaha maantaan u joognaa aad u fiiri fi daari fi xarfu jari adaari ismu majruuru bifi macnahana wuxuu yahay fiidu waa xaraf wax hoos dhiga adaarina waa isimkii ay hoos dhigtay fiidu waa intaas fi daari fi xarfu jarin adaari ismu majruuru bifi وcalaamaةu jri inuu hosga maa lgu gadaa kasraةu daahiraة في akiri sm mfrada oo munsarifa maxaa lagu hoos dhigi jiray kasro ism mfrada oo munsarifa sow kasro laguma hoos dhigi jirin addaari waa ism mfrad oo munsarif marka hadda hadii lagu yihahdo addaari maxaa loo hoos dhigay waxaad leedahay fii xaraf jeeraa galay waxaa ka hormaray xaraf hoos dhigo fiida ah maxaa kasro loogu hoos dhigay waxaa la waa ism mfrada oo munsarifa ma la fahmin taas daari i xarfu jari adaari ismu majruur bfi wacalaamatu jari kasratu daahiraة fi akhiri halkaas markaad maraydo aad waxaad leedahay aljaaru midka wax hoos dhigay oo fiida wاlmajruuru midka la hoos dhigay mutacaliqaani bikhabarin aljaaru wاlmajruuru aljaaru midka wax hoos dhigay oo fii ah. wlmajruuru kan la hoos dhigay oo addaari ah, ah aljaarumajruur mutacalliqaani bimaxduufin wujuuban taqdiiruhu kaainu ah, kaainutaasa qabarkiiyo waa kaasa aljaaru midka wax hoos dhigay wlmajruuru kan la hoos dhigay mutacalliqaani waxay ku tacalluqayaan oo ku dhegayaan bkabrin maxduufin war ku cadaadee kabar maxduufa bikabarin maxduufin wujuban waajibnimo buu cadfaya taqdiiruhu kaainu dii la soo qadarana kaainuu noqona khalaas waxaan leenahay marka zaydun oo mubtada ahayd qabarkeedii wuxuu noqday jaaru majruur wa kabarkaas waa kabar hayru mufrad intaas ma la fahmay zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi fi daari fii xarfu jarin addaari ismu majruur bfii wa calaamatu jari kasratu daahiraة fi akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqaani bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu halkaas waxaan uga gudubnay mubtada kabarkiisu uu yahay jaar majruur waa ka gudubnay wazaydun zayd kaainun cindaka agtaadu ahaaday wa zaydun zayd kaainun cindaka agtaadu ahaaday zaydun waa mubtade cindaa darfa cindadaasaa daraf waa darfu makaan waa makaanka qofku ku sugan yahy waa makaan waa makaan marka darfu makaankaasaa qabarkii noqday maanta waxaad leedahay wa zaydun alwaaw xarfu casri zaydun mubtadaun marfuucu bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiraة fi akhirihi cinda darfu makaanin mansuubu calى darfiyati اlmakaaniy waa nasbisan yahay cinda sooma nasbisana mansuubun waa la nasbiyey cala darfiyati اlmakaniya darfu makaannimada lagu nasbiyey ta noo soo socotaa darfu makaan waa la nasbiya cala darfiyati اlmakaniyati lagu nasbiyey wa calaamatu naصbihi fatxatu daahiraة fi akiri cinda wa mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu wa darfu mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban taqdiiruhu kaa'inu cinda mudaaf dhe cinda mudaaf kaaftana mudaafu ilayhi waaa leeda cinda mudaaf walkaaf mudaafu ilayhi mabniyin cala alfatxi fi maxali jari maxaa dhehe cinda mudaaf walkaafuna mudaafu ilayh cinda waa la tiri cindaka adaa lagu tirina cindaka adaa lagu tirina cindaka adaa lagu tirina iiri cindaka adaa lagu tiri cindadu waa mudaaf waa kii la tiriyey adiguna kii wax loo soo tiriyaata cinda mudaaf walkaafu mudaaf ilayhi mabniyun cala alfatxi fii maxali jari waa kaafka waxa maxalka ka jarayna mudaaf ilayhi weligiis waa la jeraa mudaaf ilayhi waa la jeraa hadduu ism ilaahi yahay hoosa toosa loo hoos dhiga hadduu mabni yahayna maxalkaa laga jeraa ma la fahmo hadda zaydun waa mubtade cindaka darafkaasa khabar noqday maxaan dhahaynaa mubtadahan zayduna kabarkiisu waa kayru mufrad mufrad maaha maxaa yaele darafka kabar u noqday waay wazaydun alwaawu xarfa cadin zaydun mubtadon marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih cinda darfu makaanin mansuubun cala darfiyati اlmakaaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih wa darfun mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuuban waay cinda mضاaf wاlkaafu mضاaf ilayhi mabniy calى الفaتحi fii maxali jari waay halkaas waxaan uga gudubnay abarkiioo noqday shibhuljumla khabarkiioo noqday shibhuljumla halkaasaan uga gudbay wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabbiis wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabbihiis zaydun waa mubtade fiiriya qaama waa ficil maadi abuudu waa faacilkiisii abuudu waa mudaaf heedu waa mudaaf ilayhi jumladaas oo ah qaama oo ficil ah iyo abuudoo faacilkiiya jumladaas jumladaasaa khabar u ah mubtadihii ah, jumlo ficil iyo faacil ka kooban oo la yidhaha jumla ficliya jumlada markay ficil ku bilaabda jumla ficliya leedahay hadday مبtad ku bilaabatana juملa ismiya a dhahda jumlada waxaan ficil iyo aacil waa juml ficiliyana aacilna waa juml ficil mar haddayna ku bilaabato jumle ficliya ad dhehe mubtada iyo abarna waa jumlo mubtada waa ism mogtaas waaa leeda waa jumla ismiya kuwaanuna haye taan fiiriya marka wazaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabihiis zaydun waa mubtada qaama waa ficil maadi abuudu waa faacilkiisii haadu waa mudaaf ilayhi jumlada ficil iyo faacilka mudaaf ilayhiya khabarkiiya jumladaas marka waa jumlo ficliya oo khabar noqotay mubtadahaas waxaa leenahay khabarkiisu waa jumlo icraabka dhegeyso wa zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu aabihiis wa zayduna waawu xarfacatun zaydun mubtadaun marfuucun bilibtidaa'i وcalaamaةu rafcihi damaة ظaahiraة في akhirih qaama ficlu maadin mabniyu calى اfatxi la maxal lahu min اlإعraab abuu waa asmaa khamse faacil noqday faacil xukunkiis u ahaa hala rafciyo asmaa khamse calaamada lagu rafciya xay aheed wow khalaas inti fiiri marka abuu faacilu qaama marfuucu wa calaamatu rafcihi alwaawu niyaabatan can اdama lannaha min alasmaaء اhamsa ma naba fii xarfan can xaraka abuu mudaaf walhaa mudaaf ilayhi mabniyn cala dami fii maxali jari abuu mudaaf walhaa mudaafu ilayhi mabniyun cala dami fii maxali jari haye war ma dhowo kow lama joogo waxaa tiraa waljumlatu jumladu khabara lagaa rabaa waljumlatu min alficli oo qaamo ah walfaacili oo abuu ah walmudaaf ilayhi oo haada ah fii maxali rafcin khabarulmubtade jumladaasoo laysku daraa mubtade khabar u ah wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmudaaf ilayh fii maxali rafcin khabarulmubtadai kow ma joogti haddii jumla khabar noqoto waxaa lagaa rabaa raabid raabidku waa wax isku xidha mubtadihii hore iyo jumladan wax isku xiraa lagaa rabaa wraabidu baynahumaa adamiiru fii abuuhu raabidka isku xidhaa waa damiirka abuuhu hada isku jirta wey ama waraabidu baynahumaa adamiiru fii abuuhu ama haddaad soo gaabid waxaad dhigi kartaa waraabidu baynahumaa alhaa-u fii abuuhu waa haadaas damiirka lagu sheega waa haadaas maxaa yeele fiiri haadu zayd u laada fiiri zaydu zayd qaama waxaa istaagay abuuhu zayd aabbihiis hadda qaama iyo abuudan zayday ku xidhantay yaa ku xidhay heedaa ku xidhay maxaa yeelay abka la sheegaayana waa zayd abiis way isku xidhan yihin zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu zayd aabiis heedan zayd u celi abuuhu zayd aabiisa istaagay soo iskuma xidhna hadalku marka hadday jumla khabar noqoto maxaa lagaa rabaa raabid xarig isku xidha lagaa raba ma dhihi kartid zaydun zayd qaama camrun camra istaagay halkay iskaga xihan yihin camar iyo zayd xaa isku xihay waa laba qofoo kala duwane ma la yskaga qabri karo zaydun zayd qaama camruna istaagay wax la fahmi karo maa hayda zayd qaama camruna istaag ah, laakiin hadalkan waa hadal isku xihan zaydun zayd qaama waxaa istaagay abuuhu zaydkaas aabbihiisa raabidaa lagaa rabaa hadday jumla khabar noqoto warkaas ma la fahmi wazaydun alwaaw xarfa casin زayd mbtad marfuuع bاbtidaaءi وcalaamaةu rafci damaة ظaahiraة في akiri qaama ficl maadi mabniy calى faتxi la maxal min اإعrاab abuu faacilu qaama marfuuع وcalaamaةu rafci alwaaw niyaabaة can الdamati لأnnahu min aasmaaء الخamسaةi ma naba fiihi xarفu can xaraka abuu mdaaf lhaa mdaaf ilay mabniy calى dami fi maxali jari wاljumlaة min الficli wاlfaacili wاlmdaaf ilay fii maxali rafcin khabr mbtadayn wraabitu baynahumaa adamiru fii abuh wazaydu halkaas waxaan uga gudubnay mubtade khabarkiisu noqday jumla ficliya ma la fahmi waxaa hadda noo dhiman mubtade khabarkiisu yahay jumla ismiya oo mubtade iyo khabar kale wazaydu zayd jaariyatuhu gabadhiisii jaariyada gabadha yarna waa la idhaha addoontana waa la idhahda wazaydu zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun midii tegayda weeye wazaydu zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun midii tegaysa weeye wa zaydun waa mubtada fiiri mubtadihii markii la sheegay qabar meesha laga suwaya mubtado kalaa la keenay jaariyatu waa mubtada labaad daahibatu waxay qabar u tahay mubtadaha labaadoo jaariyatu qabar u tahay mubtadaha labaadoo jaariyatun ah iyo qabarkiisa oo daahibatun ah jumladaasa waxay qabar u tahay mubtadihii koobaad oo zayd ahaa raabidna yaa ah jaariyatuhu haada ku jirto maxaa ayadaa u laabayda mubtadaha awelka iiri maskax oo shaqayday rabtaa maska xoog u shaqaynayda ee waa fududya wa zaydun zayd jaariyatu addoontiisii daahibatun midii tegayda wey iiri aab wazaydun alwaabu xarf casri zaydun mubtada اlأwal deh mubtado kaliya hadhihin markaa maxaa mubtada labaada soo socda awal mubtada waxaa iska lahin keligiisu ahaa hadda mid labaadaa soo socdee zaydun markaa marab waxaa tiahdaa zaydun mubtadaw awal marfuucu bilibtidaa wa calaamatu raci damatun daahiratu fi akhiri mubtadaw awal kaliyan ku da awal kaliyan ku daran mubtada meeshaan dhahaynay mubtadaw awal aanid haye jaariyatu mubtadaw aani dhahe ah, jaariyatu haada kuma jirto jaariyatu kaliya dheraabe jaariyatu mubtadaw aani مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره جارية مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر ذاهبة خبر المبتدى ثاني لما مبتدى soo sheegto خبرkaa suga labaduba خبر kaa rabaa marka bal mid kalabaad horta خبر sii maxaa dhehe ذاهبة خبر المبتدى ثاني مرفوع بالمبتدى وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره هيه mubtadihii koowaad hadda khabarkaasi raba wاlmubtadau haani oo jaariyatu ah wa khabaruhu oo daahibatun ah fii maxali rafcin khabarulmubtadain awel jumladaana maxalka laga rafcina wاlmubtadau haani wa khabaruhu fii maxali rafcin khabarulmubtadain awel raabida lagaa raba ilaa jumla khabar noqotay hadday jumla khabar noqoto raabida laga waraabidu baynahumaa adamiiru fii jaariyatu jaariyatu damiirka ku jira wey haadaas yartaa wa haadu maxaa yeele iyay u laabeen zayd u laabeen zaydu zayd jaariyatuhu zayd addoontiisii daahibatu midi tegayda wey halkaasna maxaan haynaa jum mubtade oo khabarkiisu noqday jumla ismiya mubtade oo khabarkiisu noqday jumla ismiya zayd wazaydun zayd jaariyatu zayd addoontiisii daahibatu midii tegayda wey وزaydun alwaaw xarف caطفin زaydu mbtadw أwl marفuuع bااbtidاء وcalaamaةu rفci damaة ظaahiraة في akhirihi jaariyaة mbtadw ثaanي marفuuع bااbtidاء وcalaamaةu rفci damaة ظaahiraة في akhirihi jaariyaة mضاaf wlhaa mضاaf ilayh mabniيun calى الdm في maحali jarin daahibaة khabru mbtadي ثaanي marفuuع bاlmbtadي وcalaamaةu rفci damaة ظaahiraة في akhirihi واljumlaة min اlmbtadي ثaanي wa khabarihi fii maxali rafcin khabaru mubtada اأwal wاraabitu baynahumaa adamiru fi jaariyati baab اcawaamil adaakhilati al mubtad maku darnaa kabkabaysayna halkaasaan ku joojina